bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin faslu wyجri ma ufrida aw udiifa maqruna bal min nacti اlmabniyi wa taakiidihi wa bayaanihi wa nasaqihi اlmaqruni bal calىa lafdihi aw maxalihi intaa waxaan ka gelaynaa wax la yihahda taabicu اlmunaada اlmufrad mufradkii hadalka noogu dambeeyey markiin aqsaam almunaadaa sheegno mufradkii calamka ahaa ou qeyb ka yahay nakiradii maqsuudada ahayd haddii munaadihi ou noqdo oo taabic ou raaco markii taabic lasoo hadal qaado waa inay maskaxdaada ku jirtaa nacti iyo towkiid iyo bedel iyo cadfu nasaq ama cadfulbayaanna waa lagu daraa bedelka unbuu la mid yahay marka haddii midkii mufradka ahaa oo mabniga ahay tawaabicdan ay raacdo see loola dhaqmayaa intaasuu baabkan ka hadlayaa dad badan baa baabkan waxay ka dhigaan baab adag inuu yahay xaqiiqadana waxa weyaan aniga uma arkin haddii qofkii amhiladii iyo iyo qaacidadii isku fiiriyo oy tadaabuq uu ka dhaco maba u baahnaba waxweyn sii ma aha walidaalika musanifkiisuu usoo gaabi arag wayajrii wuxuu ku dareeraa maa ufrida wixii munaada oo la keli yeelay aw udiifa wixii la idaafeeyey wayajrii wuxuu ku socdaa maa ufrida maan taabicii ufrida la keli yeelay aw udiifa la idaafay maqruunan bial xaal uu yahay al mid lala xariiriyey oo min nacti lmabniy mfradihii mabniga ahay oo mfradka caalamkahay nactigiisi iyo wa taakiidihi muaked taakiidkiisi iyo wa bayaanihi caddayntiisi iyo wa nasaqihi lmaqruuni bial calaa lafdihi baa lagu dareeriyaa aw maxalihi hadda wyajri wayajri maa ufrida maa nacti baad ku ridaysaa wayajri wuxuu ku dareersadaa uu ku socdaa maa nactigii ufrida nacti oo mufrad ah aw udiifa nactigii la idaafay maqruunan bial xaal uu yahay oo min nactin ah taabicaas min nacti lmabniyi munaadahii mabniga ahay nactigiisi iyo wa taakiidihii midkii lagu adkeynayay iyo wa bayaani cadfu bayaankiisa iyo wa nasaqii cadfu nasaqiisa almaqruuni bial calaa lafdihi munaadaha mufradka ah oo mabniga lafdigiisa la raacsiyaa labadoodii lafdiga iska raacayaan aw maxalihi maxalkiisa laga raacsiyaa mathalan saad mithaal ahaan u fahamtid haddii la yidhahda yaa zaydu addariifu hadda nacti waa dariifkii waa sifa zaydki marka waxaa banaan yaa zaydu adariifu in la yidhaah dariifkaas la godo sida zaydka u godan yahay waxaa kaloo banaan calaa maxali yaa zaydu adariifa liannahu zaydkaas mabniyun cala dan fi maxali nasbin soo maaha dariiftan sifatun limaxali zayd inay noqoto mithaal ahaan taas ku faham ayib wamaa udiifa wamaa taabici udiifa la idaafeeyo mujaradan xaal uu yahay mid laga dhirtiray alki calaa maxali yujra calaa maxalihi haddii ou taabici noqdo mujarad min al mudaafna ou yahay waxa weeyaan maxalkaa yaa laga raacsiinaya waxaa tiri yaa zaydu kariima alabi oo kalaa tiri zaydkii waa mufradkii mabniga ahaa nactigii maxuu noqday ama taabici kariim kariimka alku ma jirto haddana mudaaf waaye marka waxaa laleeyahay kariimtaas sifatu limaxali zayd mansuubu calaamatu nasbihi lama dhihi kara yaa zaydu kariimu labi lama dhahay marka wama udiifa mujarada calaa maxali saas waa wa nactu ayin ayi nactigiisane haddii munaadihi ayi ay noqoto nactiga asiga raaco calaa lafdihi yaa ayu ma ahayno ayudiyaa munaado noqotay annabiyu nactigii waa kaas yaa ayuha alkariimu yaa ayuha alrajulu midka hadduu munaadihii ayida ou noqdo midka asiga taabacsan lafdiga godaalka labada la iska raacsiinaya qayb waa aygani waalbadalu lmujaradu bedelka mujarad min alwa alidaafa io wanasaqu lmujaradu kalmunaada almustaqili munaadaha oo mustaqilka oy lamid yihiin oo mutlaqan bimacnaa waxa weeyaan looma fiirinayo midka ka horeeyo laakiin ayaga haddii loo naadi lahay siday ahaan lahayn bay iska ahaanayaan walbadalu badelka almujaradu laga dhartiray al iyo idaafo iyo wاnasqu اlmujaradu iyo nasaqa oo idaafada laga gooyey kalmunaada buu la mid yahay almustaqili muطlaqan munaade oo goonigiisa ah iyuu la egyahay intaas waa lafdigii oo isku raacsan hadda mathalan fiiri haddii nacti la yiraahdo oo nasq mujarad ah min minha bmacnaa min alwa idaafa ama shaarixa balfiiri waxuu isdhihi doono hada alfaslu macquudun waxaa loo guntay liaxkaami taabici lmunaadaa midka munaadaha taabacsan axkaamtiisa walxaasilu hadalka markii lasoo aruuriyna waxaw an almunaadaa munaadaha horo idaa kaana mabniyan hadduu yahay wa kaana taabicuhu midka raacayana nactan ou yahay sifo aw taakiidan mid adkaynayo oo baabu tawkiid eh aw bayaanan haddii uu yahay aw nasaqan cadfu nasaq haddii uu yahay oo bilalif walaami ah oo wa kaana ou ahaada taabici maca daalika mufradan taabici mufrad buu noqday aw mudaafan ama taabici waa la idaafeey wa fiihi lalif walaamu baa ku jirto jaaza fiihi waxaa ku bannaan taabicaas alrafcu in la godo calىa lafdi اmunaada munaadaha lafdigiisa asoo la raacina in la godo waa banaan tahay wالnasbu in la kordhigana waa banaan tahay calىa maxalihi taquulu fi nacti waxaad leedahay marka fiiri yaa zaydu aلdariifu marka hadda qaacidadiian kugu celinaa ana almunaada idaa kaana mabniyan zaydkaasaa munaadihii ah waa mufrad calam mufrad calam waxau ahay mabni yaa zaydu زaydu munaada mabniyu calى dami fi maxali nasbi maka mfrad cal munaada waa waa mabni wa kaana taabicuhu nactan dariifkaas waay hadda nactigi aan aan raacno midba midaan u raacaynaa nactan markuu noqday waxaa tiraahdaa jaaza fiihi الrafcu calىa lafdi اmunaada yaa zaydu aلdariifu wالnasbu calىa maxalihi yaa zaydu aلdariifa nactigiian mithaalkiisa ka baxnay taakiidka wimaw yaa tamiimu ajmacuuna wa ajmaciina munaadihi fiiri ana almunaada idaa kaana mabniyan tamiim waxa weeyaan eh, ism oo calam ah ama qabiil ha u ahaado ama qof ah lagu magacaabo waa mufrad calam ah ana almunaada idaa kaana mabniyan wa kaana taabicuhu nactan nactian damaanta taakiidan waay yaa tamiimu tamiimu ajmacuuna dhammaantiinaan idin yeerayaaye aw ajmaciina marka ajmacuuna iyo ajmaciina waa taakiid oo haddana mufrad ah oon waxba wadanin idaafana ma wataan alna ma wataan marka ajmacuuna calaa lafdi lmunaadaa ajmaciina calaa eesh maxal اmunaada ayib waxaa kuu haray aw bayaanan naxu waa kana wa fi lbayaani yaa saciidu kurzun wa kurzan saciidu waa mufrad calamahu mabni ah yaa saciidu saciidow kurzun ahaayow bayaanka saas waay ama kurzan ahaayow haddii kurzun la yidhaahdo taabic lilafdi اmunaada marfuuc haddii kursan la yihah taabicun limaxali اmunaada mansuub kaasna waxa weeyaan waa bayaankii aw nasqan fiihi alif walaamu naxwu yaa zaydu wadaxaak nasq cadfu nasqa laga jeeda an yakuuna bayna ataabici walmatbuuc xarfu min xuruufi اlcaطfi yaa zaydu wadaxaaku iyo yaa zaydu wadaxaaka maxaa yeelay munaadaha hore waa mufrad oo mabni ah taabiciisana alif iyo laam ou nasaqan bilalif walaam nasaqan alif iyo laamaa ku jira wadaxaak albaa ku jirto ayib markii uu saas yahay laba weji baa ku banaan yaa zaydu wadaxaaku iyo wadaxaaka calaa lafdi lmunaada wa calaa maxalihi marka intaas hadda waa sheegnay ida kaana taabicu nactan aw towkiidan aw bayaanan aw nasqan biاlalif walaam wa kaana maca dalika mufradan aw mudaafan fiihi اlalif walaam aa noo dhiman taas waa noo imaan doontaa hadda intii aan aan hadda abyaadan gelin haddii intaanan abyaadan gelin waxaa noo dhiman haddii uu mudaaf yahay ou alna wato yaa zaydu alxasan اlwajhi alxasan alwajhi waa midkan aan leenahay idaa kaana almunaadaa mabniyan wa kaana taabicuhu mudaafan wa fiihi alif walaam hadda fiiri yaa zaydu alxasanu اlwajhi haddii layidhaahdo zaydkii waa munaadii mufradka ahaa taabiciisi oo sifadii alxasanu al baa ku jirto sifat lmushabaha oo faacilkeeda loo idaafay waa alxasanu اlwajhi waana mudaaf alxasanu alxasana inti saasaan ku miithaalinay amhiladan hadda uu soo wado kuwii asiga uu carabi ahaan u miithaaliyo qaacida carab u raadinaya oo waxa aad sheegtay carabta inay ku hadasha maxaa u daliil ah eh? shicirkeeda in la raadiyo ama qur-aan in la raadiyo waay marka saas uu la aaday hadirtaan laakiin hadda adiga amhiladii isku faham qaacidadii iyo miithaalkeedii midaan intuusan dhammaystirin aw mudaafan wa fiihi lalif walaamu intuusan miithaalinin iyo wax kala dhexgalay taas waxaan marka kugu miithaaliyey nactigii waa mudaaf alif iyo laamaana ku jiro yaa zaydu alxasanu al baa ku jirto waana mudaafu alwajhi a loo idaafay yajuusu fiihi lwajhaani alxasanu lwajhi alxasan alwajhi marka intoodii hadda waa wada mithaalina qaacidadii iyo mithaalkii waan isa siinay markaasuu wuxuu leeyahay inta waxa weeyaan eh, qaala shaaciru yaa xakamu alwaarithu can cabdilmalik yuu yiri beytkan tamaamkiisa hadda uma jeedo eh, waxa weeyaan yaa xakamu xakam nin magiciisa waay waa mufrad calam ah oo mabni ah ko alwaarithu iyo alwaaritha waa banaan tahay liannahu alwaarithkaas bimacnaa hadda dhariif oo kale yaa zaydu adhariif ay lamid tahay waa sifo maxalka haddii laga raaciyo yaa xakamu alwaaritha yaa xakamu alwaarithu labada waa banaan yihiin yaa xakamu xakamow alwaarithu dhexlaayo can cabdilmalik dhexlaayow sidaas waa macnaheedii weydkaas hadda ma xasuusto dhamaystirkiisi ayb intaas waa mid yaa xakamu اlwaariثu can cabdilmalik wa yurwaa waxaa la wariyaa birafci اlwaariثi wa nasbihi beytka lagu wariyaa yaa xakamu lwaariثu yaa xakamu اlwaariثi wa qaala اlaakharu wuxuu ri famaa kacbu bnu maamata wabnu arwa biajwada minka yaa cumaru ljawaada famaa kacbu famaa kacbu kacb ma aha ibnu maama ahay io wabnu arwa ma aha biajwada kuwa kaa deeqsi badan minka adiga yaa cumaru cumarow aljawaada ee deeqsiga ahayow yacni cumar bni cabdilcasiizow ibnu maama iyo ibnu arwa kaama macnaha waxa weeyaan kaama deeqsi badno marka kacbu bnu maama waxaa la yihahda rajulu min iyaad yudrabu bihi اlmathalu fi اlkarami wاliithaar nin oo jaahiliyada lagu yaqiinay oo karam sida xaatim oo kale ku ahay yuu yahay w bnu arwana macruuf waa cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu ardaah wa kaana madrab almathal fi lkaram marka cumar bn cabdiiz uu leeyahay midkaas jaahiliga iyo ninkan axadu khulafaai raashidiin ah oo labadaba karamka iyo deeqsiga lagu yaqiinay adigas masaaftoodaad ku jirtaa oo adiga kaama deeqsi badno marka maxalushaahidka waxaa waay yaa cumaru aljawaada alti waa sifadi cumarna waa mufrad cala mabniyun cala dami fi maxali nasbin aljawaada maxalkiisaa laga raacsiiyey markaasuu iri walqawaafi mansuubatun shicirka oo ninkan u tiriyey aljawaada waa kordhigan tahay maanta axad اlwajhayni bay ku timid tan inay kordhigan tahay ina godneen waxaan u qaadanay qaafiyadaaba arwaa jawaada sidaasay ku dhamaystiranta waa kordhigan tahay marka waxaan ogaanay taabica limufradin mabniyin anahu yajuusu alwajhaani wa hada axad اlwajhayni wa qaala aakharu wuxuu ri alaa yaa zaydu wadaxaaku siira faqad jaawaztu maa khamara ariiqi alaa yaa zaydu zaydow iyo wadaxaaku ninka daxaak la yidhaahdow siiraa socda labadiina faqad jaawaztumaa waad ka gudubteen khamara ariiqi jidka midkiisa hawdka ah hawd waxaa la yidhahdaa markuu jidka soo u socdo dhul badan oo geedala u galo waa uu khatarsan yahay liannahu cadowgu waa kuu geli karaa xayawaanaad muftarisa ah marka haddaad meeshaas ka baxdid waa badbaadi macnaha saas waay maxalu shaahidka alaa yaa zayd wadaxaaku waay zayd oo mufrad calam oo mabni ah taabiciisaan liannahu cadfiga taabici waay taabici fiiri al baa ku jiro labadii weji baa ku banaan wadaxaaku iyo wadaxaaka in la yidhaahdo wa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu uri yaa jibaalu awibii macahu waطayr yaa jibaalu buuryaal yahayay awibii macnaha ajiib macahu maca daawuud waطayra iyo eh, macnaha shimbiroy nabiy llaahi daawuud calayhi salaam kaana lahu sawt fa ucطiya lahu xatىa qaala الnabiy sal اlه alay slam laxadi asxaabihi faqad ucطiita mizmaara min mazaamiiri ali daawuud waxaa la yihi markii uu u kitaabkii ilaahay kusoo dejiye u akhrinayo oo zabuurka ah walaqad aataynaa daawuuda zabuuran zabuurkaas markuu akhrinayo kaana tatajaawabu macahu aljamaadaat w almakhluuqaat alcaaqila wa gayr alcaaqila lixusni sawtihi markuu akrinayo buurti xataa way la akrinaysaa maxaan ku irahdaa shimbirihii baa ayaa la tijaawubay oo la dhegeysanaya qiraa'adiisi marka fiir yaa jibaalu waa mufradkii calamka oo nakira maqsuuda ah waay ko wa tayran cadafkii waay oo taabica awibi macahu waa jumlo iska soo dhex gasha marka watayru iyo watayra midna maxalkaa laga raacsiiye midna lafdiga wa quri'a shaadan watayru walgariib jiddan siibawey iyo keyrkeeda waxayba leeyihiin midana raajaxsan oo qiraa'ada watayra waa waa wajhi axad ulwajhayn laakiin haddii u u taabica cadfu nasaq ou noqdo oo muxalan bilalifi walaam uu yahay rafcada wanaagsan walidaalika ibnu maalik wa rafcun yuntaqa yuu yidhi rafcaha la dooranaya wa haadihi amhilatu lmufradi markuu taabici mufrad noqdo munaada horoo la raacaana mabni ou yahay intaasaa lagu dhammaysiye markaasu wuxuu ku yidhi wa wakadaalika midkan waxaa lamid e almudaafu taabicii la idaafay aladii fiihi al ay ku jirtay taquulu waxaad leedahay yaa zaydu alxasanu اlwajhi wاlxasan alwajhi tan qaacidadii hore bay ku jirtay oo waataan soo niriyey markii aan matnigii hore aan maraynay ama shaarixa hore aan soo niriye ou gadaal ka sheego wuxuu uri aw mudaafan fa fiihi alif walaamu taabici waa mudaaf laakiin alif iyo laamaa ku jirto laba wajyaa ku bannaan wa qaala ashaaciru wuxuu uri yaa saaxi yaada daamiri alcansi yaada daamir اlcansi ama yaa saaxi yaada daamira alcansi labadaaba waa la wari wاraxli di lansaaci wاlxilsi yaa saaxi yaa saaxibkayow yaadaa midkaanow addaamiru lcansi geeliisa uu macnaha boggiisa laalnayow iyo waraxli yaada raxli raradiisa midkii uu saaxib ahay miya oo dil ansaaci xerkaha u saaxibka ahaa iyo walxilsi kabadyaasha artiga markii la rarayo midka asiga jirkiisa la raacsiiyo si uu korkiisa dhib u gaarsiinin iyaa la yidhaahda ayb raxligana waxa weeyaan oo hadda beytku ku jiro maa yuudacu cala annaaqati aw ilbaciir liyurkaba caleyh wixii asiga dusha laga saaray marka maxalu shaahidka waxa weeyaan yaadaa munaadiya ismu ishaaro noqda oo daadi ah waa mufrad calam uu beeskiisa ka taagan yahay daa ismu ishaara mabniyun cala alalifi aw mabniyun cala sukuuni fi maxali waxa weeyaan nasbin waxaa laleeyahay isimkan oo markii hore ismu ishaara hore u mabni u ahay markii baabkan la keenana mabni kale cusubkiisa inta laga qaada waxaa loo niyeysanayaa binaa jadiid inuu yahay midkii oo wanwi maa banow qabla nida ibnu maalik midkuu yiri waay waxaa loo niyeysanayaa damo cusub in la saaray dhib ma laha marka addaamiru waa taabic oona al ku jirto mudaafna ah oo alxasan lwajhi bay lamid tahay yaa saaxi saaxiibkiihu yaadaa midkaanow addaamiru lcansi geeliisa u boglaalnaayow waraxli addaamiru raxli raradiisana ay fududeed dil saaci xerkaha u saaxib ahaayo walxilsi kabadyaasha sidaas unbaa lagu socodsiin karaa marka yurwa waxaa la wariyaa birafci daamiri addaamiru io wa nasbihi addaamira labadaba waa la wariyaa fa in kaana taabicu haddii uu yahay min hadihi alashyaa mudaafan waa baab cusuba bilowdi markan taabicii aan soo sheegno nactigi towkiidkii bedelkii waxay ahaadaanbo mudaafanou noqday walaysa fiihi alif walaam kuwii horo alif iyo laam inay ku jirto jirtoyse idaafsanayn ama alif iyo laamaa ku jirto waana idaafaysanayeen ama mufrad ay ahaayeen saddexdaas kama marnayn masalada waxay rabtaa keliya in xoogaa yar qofkii maskaxdiisa uu ku kala bixiyo intana soo hormartay taabic mufrad a matbuuciisana munaada mufrad uu yahay iyo asigoo muxalaa bilalif ah aan idaafaysnayn waana cadfu nasakhi ama alif iyo laama ku jirto waana idaafaysan yahay sadexda intaas waxaa banaanayd cala lafdi walmaxali in la yidhaahdo laakiin midan waxa weyaan waa mas'ala cusub fain kaana taabicu haddii uu yahay min hadihi اlashyaa towkiidkii nactigii bedelkii kuli cadfu nasakhi hadduu mudaaf noqdo walaysa fiihi alif walaam alif iyo laabna ay ku jirin tacayana nasbuhu in la kordhigaa waajibi cala almaxali lagu kordhigo asagoo maxalka laga raacsiinay ka qowlika waxaa tiriyey yaa zaydu zaydow zaydkii saaxiba camrin ahaayow hadda ka nacti waay meeshii dariif aan ka niri saaxibkii hadda ku jira marka fiiri kan hore isma bedelin zaydkii buu iska yahay waa mufrad oo mabni ah taa matbuuci kan laga hadlayo waa maxay taabici saaxibuu noqday alif iyo laam kuma jirto waana mudaaf marka waxaa laleeyahay saaxibadaas maxalu zayd unbaa la raacsiinaya saaxibu kuma bannaano liannahu munaadaha hadduu mudaaf noqdo nasbadiisa waajib noqon jirtay kanna wuxuu la mid yahay munaado oo kale oo mustaqil camal ah laga dhigaya kow waxaa la mid ah eh, bedelki ama bayaankii yaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi ahaayow bayaankii waa yaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi ahaayow maadaama zaydkii waxa waaye matbuuci waa mufrad mabni a nactigiina wuxuu noqday cadfu bayaan ou noqday waana idaafaysan yahay oo abaadi waa min asmaaءi اkhamsa abaa mudaaf cabdi mudaafu ilayh cabdi mudaaf allahi mudaafu ilayh marka waxaa layihi in la nasbiyaa waajib ah oo la yihahda abaad bayaanu lizayd fi lmaxali mansuub biاlalif niyaabata can اfatxa liannahu min alasmaaءi اlkhamsa abaa mudaaf cabdi mudaafu ilayh waxaa lamida yaa tamiimu yaa tamiimu kulakum aw kulahum yaa tamiimu qabiilka tamiimow kulakum dhammaantiin aan u jeedaahe aw kulahum fiir markaan tamiimkii waa waa mabnigii mufrad mabni ah oo matbuuci ah towkiidkii maxau noqday mudaaf kula mudaaf ku mudaafu ileyh towkiidkii maadaama uu nacti mudaaf noqday alna awalayba gelaynine waxa weeyaan nasbadiisaa waajib ah waxaad leedahay wa yaa zaydu wa abaa cabdillaahi yaa zaydu waa matbuuci mufrad mabni ah nactigiisii wuxuu noqday ama taabiciisaan dhaha taabici wuxuu noqday waa cadfu nasq waawgaas waa xarfu cadfi nasq abaadi macduuf calaa maxali zayd wاlmacduuf calى mansuubi mansuubu calaamatu nasbihi alif niyaabatan can اlfatxa abaa mudaaf cabdillaahi mudaafu ilayh marka waxaa laleeyahay yaa zaydu wa abaa cabdillaahi mas'aladaas gooni u baxso haddii ou matbuuci mufrad mabni ou yahay taabiciisana ou mudaaf yahay maxalka unbaa laga raacsii karaa sawaaءn kaana nactan aw towkiidan aw cadfa bayaanin aw cadfa nasq qaala allahu tacaala qul illaahumma faatira asamaawaati waalardi allaahumadaas yaa allaah way ka dhigan tahay oo markii allaahuda ya-da laga gooyo yaa miimka ciwad laga soo qaata marka allaahumma yo allaahuma lamadooda laba kulmiye marka ya-di markii la gooy miim baa laga soo ciwad allaahumma yaa allaahu bay ka dhigan tahay ko marka matbuuci muxuu noqda allahu mufrad oo calam ah oo mabni ah faatira samaawaatina sifo waay faatirkii alku ma jiro asagoo al ku jirno haddana idaafaysan yahay maxalka in laga raacsiiya waajib marka faatira sifatu lilafdi اljalaala fi maxalihi mansuuba calaamat nasbi fatxa daahir faatira mudaaf asamaawaati mudaafun ilayh intaas waay wa in kaana taabicu nactan haduu yahay liayin haduu nacti u yahay tacayana rafcuhu cala lafdi taabican waa taabic mas'alo kaloo gaar ah in kaana taabicu maa dukira wa kaana almatbuucu lafda ayin lamaxalkaa laga raacsiinaya ka qowlihi tacaala yaa ayuha annaasu yaa ayuha annabiyu yaa xarfu nida ayu munaada mabniyun cala dami fi maxali nasbin haa xarfu tanbiih ama wuslo waay ama zaaida waay annaasu waxaad leedahay taabicun liayin wa taabicu marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira lafdigaasaa laga raacsiiyey yaa ayuha arasuulu yaa ayuha anabiyu yaa ayuha arajulu yaa ayuha alqowmu kuli isku baab waay taasna mas'alo kale weeyaan mas'alo kalea kuu soo socoto wuxuu ku yiri wa in kaana taabicu badalan aw nasaqan bigayri اlalifi wallaami ucطiya maa yastaxiquhu low kaana munaadaa wajcal eh, wajcal ka mustaqilin badala wa nasaqa au ibni maalig yiri kan hadda waxaa weeyaan wa in kaana taabicu badalan min atawaadic waxaa ka mid e eh, bedel hadda inta aan soo sheegin dhan bedel kuma jirin oo waxaan ka soo hadalnay nacti towkiid cadfu bayaan cadfu nasaq oo al ku jirto aan ka soo hadalnay laakiin bedel oo min atawaabic alkhamsa ka mid a lagama hadlin waxaa looga hadlin xugum gaar ah buu leeyahay wa in kaana taabicu bedelan haddii uu yahay aw nasaqan hadduu yahay cadfu nasaq oo bgayri alif walaami alif iyo laam aan wadanin hadda fiiri yaa jibaalu awibi macahu waطayr waطayrkaas cadfu nasaq waay laakiin alif iyo laamay wadataa laba wajia ku banaan laakiin hadday alif iyo laam wadanin oo cadfu nasaqna ay tahay ucdiya waxaa la siinaa taabicaas maa yastaxiquhu waxuu mudan lahay low kaana munaadan hadduu noqon lahay taquulu fi lbadeli waxaad leedahay yaa saciidu saciidow kursu kursiyow bedel waay bedel waxaa wey haddaad bedelka la timaadid almubdalu minhu kalmaskuuti canhu mid laga aamusuu lamid yahay waa noo imaan doonaa baabkiisa yaa saciidu saciidow kursu kursiyow marka waxay lamid tahay hadduuba bedel yahay adoo yaa kursu layiri haddii kursi yaa la gelilahay maxuu noqon lahay waa nin magaciise mufrad cala mabniyin cala dami uu noqon lahaa marka loo fiiri maayo kan ka hore looma fiirina waxaa loo fiirina asoo ya la geli maxuu noqon lahay bidami kurzu bigayri tanwiin kamaa taquulu saad u dhihi leed yaa kurzu waxaad dhihi kartaa haddana waxaad leedahay yaa saciidu saciidow abaa cabdilaahiyow markii bayaanka iyo bedelka lakala laqbee la yidhaahdo hadda yaa saciidu saciidow abaa cabdilaahi ahaayow bayaan waay haddaan idhahda yaa saciidu saciidow abaa cabdillaahi yow fiiri waa anoo asigoo gooni ugu naadiyey hadda abaa cabdilaahidan badel min saciid waay laakiin waa bedel oo mudaaf ah kursina muxuu ahay mufrad hadduu bedelkii mufrad noqdo hadduu keligiis loo naaday oo loo naadiyay mase mufrad mabni u noqon lahaa yaa markuu taabici yahayna uu damadii la siinaya hadda waxa waay yaa saciidu abaa cabdillaahi binasbi baad leedahay maxaa yeelay kamaa taquulu saad dhihi laheed yaa abaa cabdillaahi liannahu yaa abaa cabdillaahi haddaad tiraahdid wuxuu noqonaya munaada mudaaf ah munaada mudaafnana saddexda mucrabka ay kamid tahay marka abaa cabdillaahi loo fiiri fiirimaya saciidka ka horeeya muxuu wataa lama dhahay laakiin waxaa laleeyahay bedelkan haddii ya la gelinahay muxuu noqonaa yaa haddii la gelin lahay wxuu noqon laha munaada mudaaf ah munaada mudaaf xukumkiisa waa maxay annasbu ya abaa cabdilah abaa munaada mansuubu calaamatu nasbi alif niyaabatan can ilfatxa liannahu min alasmaai alkhamsa abaa mudaaf cabdin mudaafu ileyh marka bedelka iyo maxaan ku iraahdaa iyo cadfu nasaqa waa noo imaan doonaaye wuxuu lamid yahay baa lagu yiriyey asagoo munaada mustaqilo loo fiiri maayo mancuudka ka horeeyo wa fi nasaqina waxaad leedahay yaa zaydu wa camru aad leedahay bidami hadda wa camrugaas waa taabic taabic ha ahaade wuxuu ka sii yahay tawaabicdii cadfu nasaq oo maxaa beyna almatbuuci ou zaydka ah iyo taabici oo camre waawaa u dhexeeya marka waxaa laleeyahay camrudaas zaydka ka horeeha u fiirinin waxaad u fiirisaa asiga haddii loo naadi lahay xukumku qaadan lahay haddii camru yaa la geli maxuu noqon lahay yaa camru ou noqon lahay munaada oo mufrad cala mabniyin cala dami marka yaa zaydu wa camru bidami sidaasoo kale waxaad leedahy wa yaa zaydu wa abaa cabdillaahi binasbi liannahu wa abaa cabdillaahi macduuf waay abaa cabdillaahi maadaama uu macduuf yahay al ayna ku jirin mudaaf limaa bacdahu kan hore loo fiiri maayo waxaa loo fiirina asoo la geliyey hadda haddii waa abaa cabdilaahi ya aan gelina maxuu noqon laha yaa abaa cabdilaahi saasuu noqon lahaa marka nasbad saas waa wa haakadaa sidaasuu yahay xukmu lbadali waannasaqi low kaana almunaada mucraban kan ka horeeyo hadda waxaan idhi yaa yaa saciidu kurzun aan idhi hadda saciidkaas waa mabni haddii booskiisa munaada mucrab uu joogi lahay oo la dhihi lahay yaa abaa cabdillaahi kurzu aa la dhihi lahay oo la dhihi maayo kan ka horey hadduu mucrab noqdo kursi hale craabo lama dhahay yaa abaa camrin abaa cabdillaahi haddii la yidhaahdo abaada hore looma fiirinayo midaan dambe sideeda unbay ku imaanaysaa marka waxaa lagu leeyahay xukmu اlbadeli wالnasqi isku bedeli maaya bxasabi اlmatbuuci اlأwal inamaa yundaru bxaalihima low udkhila calayhima xarfu nida intaa keli a waay markaasuu baabkan wuxuu ku dhamaystiray walaka fii naxwi yaa zaydu zayd alyacmalaati fatxuhumaa awdamu اlawali haddii laba mufrad haddii laba munaada iska soo daba laablaabtaan soo loo icraabaya walaka waxaad leedahay fii naxwi qowlihim carabta qowlkeedu yaa zaydu zaydow zayd alyacmalaati halihigeel halihii geela ahy zaydkeediyow haddii la yidhaahdo maxaa la samayn lahay waxaa carabti laga maqlay yaa zaydu zayd alyacmalaati dubbalii tataawala alleylu calayka fanzili tataawala alleylu leylkii baa dheeraaday calayka korkaada fanzil deg markaan ula jeedada marka waa wax iska sahlanta masaladan taabicdaas dhibka ma ah idaa takara almunaada hadduu soo laablaabto almufradu ee keliga ahay mudaafan xaal uu yahay fiiri yaa zaydu kan hore waa mufrad waxaa la soo celiyey asoo la idaafayo zayd alyacmalaati la iri kii mufradka lagu sheegay yaa asigii oo mudaaf la soo celiyey marka idaa takara munaada munaadii haduu soo laablaabto almufradu yaa zaydu waay kan horo mudaafan asoo la idaafay zayd alyacmalaati layidhi naxwi yaa zaydu zayd alyacmalaati oo kale weeyaane jaaza laka fi lawali wajhaani midka hore laba wajyaa kugu bannaan axaduhumaa addamu yaa zaydu zayd alyacmalaati kan hore waa la godaa wadalika calىa taqdiirihi in lagu qadaraa lagu godaa munaadan inuu yahay mufradan kan hore waxaa weeyaan yaa zaydu yaa xarfu nidaa zaydu munaada mufrad cala mabniyu cala dam fi maxali nasbin waa dhamaatay ka dambo wayakuunu thaani xiinaidin waxau noqonaa imaa munaadan inuu yahay saqada minhu xarfu nidaa inuu ka dhacay yaa zaydu yaa zayd alyacmalaati waay markaas kan dambe marka waxaa loo nasbiyey waa munaada oo mudaaf ah yadi di un baa ka maqan waa loo soo qadaray yuusuf carid ahaanaada yaa yuusufu kow waxaa kaloo ku banaan in lagu nasbiyo wa imaa cadfu bayaanin inuu yahay yaa zaydu zaydow zaydalyacmalaati ahaayow marka haddii cadfu bayaanka ou mudaaf noqdo maxalkaa laga raacina haddaan soo sheegnay marka zaydkan waa cadfu bayaan lizayd اlawl fi maxalihi mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wa imaa mafcuula inuu yahay oo bitaqdiiri acni loo qadarayo yaa zaydu zaydow acni waxaan u jeedaa zayd alyacmalaati zayda thaani marka mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiru acni zayd alyacmalaati zaydka horo waa la goday muraada mufrad calamu mabni a midka labaadne imaa munaada inuu yahay xarfu nidaa ka dhacay inuu cadfu bayaan yahay inuu mafcuul lificl maxduuf uu yahay intaasaa lagu awilay marka kan dambo waa nasbisan yahay maxaa lagu nasbiyaa unbaa laysku haystaa kan horena waa godayahay biduuni khilaaf athaani midka labaad alfatxu waay kan hore in la kordhigo yaa zayda zayda alyacmalaati kii hore damadii waa soo baxay wadalika calىa ana alasla inuu yahay yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati markii hore wuxuu ahay laba zayd oo la celceliyey oo mid kastaba mudaaf uu yahay yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati iyadoo ah marka kan hore maxaa kordhiga laguma dhahayo waxaad leedahay zayda munaada mudaaf mansuub calaamatu munaada oo mudaaf ou noqonay ayib kan kanna asigaa la raacsiye ama towkiid ha u noqdo lafdi ah ama cadfu bayaan iyo wuxuu raba ha noqdo huma اkhtulifa fiihi markii la yihahda yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati markii la yihi asalkeeda saasay ahayd faqaala sibawey wuxuu ri xadafa alyacmalaati buu ka gooy min athaani uu ka gooy marka maxay noqotay yaa zayd alyacmalaati zayda ay noqotay waxaa midka dambe looga gooy lidalaalati alawali calayhi midka horaa yacmalaadkii wato yaa zayd alyacmalaati zayda markay noqotay yo wa aqxama zaydkiibu haddana wuxuu dhexgeliyey bayna almudaaf walmudaafu ilayh siibweysaas uu qabaa asalkii waxay ahayd yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati tan dambe oo yacmalaadkia laga gooy waxay noqotay yaa zayda alyacmalaati zayda zaydkia inta la qaaday marka yaa zayd alyacmalaati mudaaf mudaaf leyh dhexdeeda la dhigo yaa zayda zayd alyacmalaati la yiri saasuu le eh, siibowey wa qaala almubarid wuxuu yiri xadafa alyacmalaati buu xadfay min alawali lidalaalati thaani calayh asagoo yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati ah yaa midka hore laga gooy waxay noqota yaa zayda zayd alyacmalaati wax la dhex geli markaan ma jiraan markaasuu ibnu hishaam wuxuu iri wa kulun min alqowleyni labada qowlbo fiihi takhriijun yaa ku jiro takhriij bixin calaa wejhin daciif lagu bixiyo yacni in in lagu fasiro wej daciif ayaa ku jirto amaa qowlu siibaweyhi dacfiga wuxuu kaga imaanaa fa fiihi alfaslu baa ku qoran yaa ku jirta qowlkiisa bayna almutadaaifayn lakala fasliyo liannahu siibawey waxau iri asalkeeda yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati markeed tii dambe laga goy zaydkia inta la qaaday yaa mudaafi mudaafuley lakala dhex dhigay markaasuu iri taas waa laga fiican yahay wahumaa mudaafi mudaafu ilayhine kalkalimati lwaaxiday lamid tahay wa amaa qowl mubaridne fa fiihi اlxadfu baa ku sugan min alawali in laga gooyo lildalaalati thaani calayh wa hwa qaliilu waay wاlkahiiru cagsuhu macnahu markii uu yiri asalkeeda yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati yacmalaadkii horaa la gooy waxaa loo gooy buu ku yiri midka dambaa tusinay cagsi waaye waxa wax tusinay kan hora yaa daliil kan dambe noqon kara mooye ku dambo oo imaan doono yaa wax horoo lagoy ku tusinayo waa waa laga fiican yahay inama dalaala waxa weeyaan in midka oo maxaan ku ihaha dambe laga gooyo oo la yidhaahdo midkan dambe waxaa tusiyey maa sabaqa dikruhu markaasuu ri wa amaa qowlu lmubaradi fa fiihi alxadfu min alawali zayd alyacmalaat yacmalaadka kan horaa laga gooyey waxaa loo gooyey lidalaalati athaani caleyh waxan imaanin say u tusi karaan wax hadda oo la joogo wa huwa qaliilu weeyaan wاlkathiiru cagsuhu sida badan cagsigeeda waayo ana alawala yadulu cala athaani laa ana athaani yadulu cala alawal marka taabicu lmunaada aniga waxaan u arkaa min ashal اlabwaab inuu yahay keliga daalibka waxaa laga rabaa mithaalkii iyo qaacidadii oo lasoo sheegay inuu isku dabaqa keli a suwartana uu kala ogaado bedel ha ku darin tawaabicda goonigiisa wuxuu la mid yahay munaada mustaqila ah waxaa la mid eh cadfu nasaq oo mudaaf ah labadaas gooni u bix inta kale nacti iyo towkiid iyo cadfu bayaan iyo nasaq al ay ku jirto ama hala idaafa ama ama aan la idaafaynine lafdiga iyo maxalka laga raacsiin karaa labadaasba waa la sheegay ayuu goonigeedana weeyaan intaas keli marka intaa haddii aa u fiirisid waxaa ku haray hal xaalo oo aan musanifka matniga ku sheegin haddii ay yihiin nacti iyo towkiid iyo bedel hadday raacaan eh, munaada mufrad oo mabni ah ayagana al ay ku jirin oo la idaafeeyo maxalka keli a ah laga raacsii karaa lafdiga lagama raacsii karo mas'alo kaleoo goonigeeda awaa ah marka intaa keli u kala baxdaa cadfu nasab oo al ay ku jirin iyo bedel waxa weeyaan ka munaada mustaqila ah loola dhaqmaya haddii nacti iyo towkiid iyo bedel iyo cadfu bayaan hadday idaafaysan yihiin alna ay ku jirin maxal kale laga raacsii karaa wax kale ma banaano haddii ay mufrad wadan yihiin ama al ay ku jirto ama al iyo idaafa isku raacdo labadiiba maxalkii lafdiga waa laga raacsii karaa waxaa ku haray haddii nactiga uu yahay ayu ou raacana lafdiga laga raacsi karaa macalka lagama raacsi kara ayuha nabiyu intaa keli a waay w allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa wasaxbihi ajmaciin